alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wasaxbi ajmaciin almuطlaqu wاlmuqayad waxaan ka bilaabaynaa muطlaq wاlmuqayad sidaa hadduu idinku xarakeeyey ama uu baab idinka dhigay kutubaha qaarkoodna waa sifadii saddexdii qaybood ee uu ka koobnaa waxyaabihii lasoo reebay ee maaragtay shayga hore caamka laga soo reebayey istanihii ee mutasilka ahaa oo biilaa iyo akhawaadkeeda kuwii lagu soo reebayey iyo shardigii iyo sifadii marka almutlaq walmuqayad waa qaybtii sifada wey almutlaq marka la leeyahay waa qaacida ayuu tilmaamayaa walmuqayad yuxmalu almutlaq cala almuqayad markaan tafsiirka iyo inta badan aada joogto waxaad maqli yuطlaqu ee yuxmalu almutlaq cala almuqayad shayga mutlaqee la sii daayey oo aan wadanin wax sharti shardiga ah, waxaa lagu qaydayaa midka shardiga wata marka hadday soo arooraan laba xugun oo macno ahaan isku mida ah, laakiin midkood eray dheeriga u wato ka kalena uuna wadanin midka qaybta dheerigaa ah watabaa ka kalena lagu soo darayaa marka ereygaas way wada wataan weeyaan sidaad arki doonto in allahu tacaala waalmuqayad walmuqayadu kii la qayday kii la xidhay bisifati tilmaan lagu xidhay yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calayhi korkiisa almutlaqu kii la sii daayay ka la xidhay oo sifo lagu xiray oo loo sameeyey qayd waxaa lagu soo dari oo lagu soo dul xambaari almutlaq midka aan waxba isaga lagu qaydin raqabati waa sida qoortii addoontii layidhaha la xoreeyo ka raqaba oo quyidad lagu xiray biliimaani iimaan fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood wa utliqad la sii daayey fii bacdi almawaadici meelaha qaarna meelaha qaar sharti baa lagu xidhay meelaha qaarna laguma xidhin fa yuxmalu markaa waxaa lagu xambaari almutlaqu kii la sii daayey cala almuqayadi kii sifada lagu xiray almuraadu bisifa waxaa loola jeedaa halkan waa sifa oo mukhasisa lilcaam warka caamka wax wax ka soo reebi weeye waana macnawi ma aha sifadii lagu sheegay naxwada ama lagu baranayey ma aha ayib marka wuxuu ku moodgelinayaa hadalka sheekhu inuu yahay macnahan ee afraaddii caamka wada dhex galay in qayb uu ka soo reebayo khaasku waana sidaas iyadaa ayib mutlaqa iyo muqayadku waxay shabbahaan mutlaq markii la yidhahdo shaygii caamka ah ean soo barannay muqayadkuna khaaskii ayuu u egyahay marka muqayadkii la qayday oo sifo lagu qayday ayaa waxaa lagu xambaaray kii isaga la sii daayey sida raqabadii iyo qoortii alraqaba meelaha qaarkood iimaan baa lagu qayday sida kafaaratulqatligii oo kale dilkii waxaa la yidhi fa taxriiru raqabatin mu'mina waa in la xoreeyo qoor mu'minad ah waa shardigaa mu'minada lagu qayday <clears throat> fii kafaarati dihaar na waa la sii daayey fii suurati الnisaa kafaarat اlqatli waxaa lagu qayday ee mu'mina inay tahay fii suurati almujaadala markii dihaarka laga hadlaya fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasaa baa lahi taxriiru raqaba mu'mino laguma darin ayib marka xukumkuna waa hal un oo waxaa weeye in addoon la xoreeyo hadday marka arrintu sidaas taha xukumkii isku mid yahay mutlaqiibaa waxaa lagu xambaari kan muqayadkaoo sifada loo sameeyey waxay noqon marka in shardigii iimaanka kafaaratu dihaarna laga rabo marka macnuhu wuxuu isagu tegey fa taxriiru raqabati mu'mina shardigaas marka waa intaa wax uu rabo inuu ku tuso yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayad qaacidadaa la adeegsado waalmuqayadu kii la qayday oo la xiray waa middaa mu'minada weeye waxa lagu xiray lagu tilmaamayo bisifati tilmaan lagu xiray oo iimaanka ah yuxmalu waxaa lagu xambaari calayhi korkiisa almuطlaqu kii la sii daayey oo aan isaga iimaanka loo shardinin sida miaalka hadda inoo yaalla ka raqabati waa sida qoortii oo quyidad la xidhay biliimaani iimaan lagu xidhay fii suurati الnisaa kafaaradii qatliga fii bacdi almawaadic meelaha qaarkood wa uطliqad la sii daayey fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood mujaadala suuratu lmujaadalana waxba aan lagu qaydin oo iimaan aan loo shar fa yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayad marka qaacidada kuu taalla waxaa weeye yuxmalu lmuطlaq kii muطlaqaa la sii daaya baa la xambaari cala almuqayad kii la qayday ayaa lagu xambaari oo maaragtay sifada gaarkaa loo sheegay kitaabkiinu waa bejke safxadaad marayno boqol boqol toban iyo lix ilaa boqol toban iyo toddobo taqriiban waaya almukhasis almunfasil mukhasiskii waa inagii laba u qaybinay <clears throat> mukhasis mutasila iyo mukhasis munfasila mukhasiskii mutasilkaa saddex buu soo qaybsamay wuxuu ahaa ilaa iyo adawaadkeedii kale wixii lagu reebay sharti wixii loo xidhay iyo sifo wixii loo xidhay amaa mukhasiska wax reebaya munfasilkana ah oo isagu ka soocan micnaheedu munfasil marka lagu leeyahay waa shay kasta oo laba nas oo kala duwan bay ku sugan yihiin iyagaana iskhasisayo oo isi soo reebaayo almunfasil <clears throat> marka saddex baa loo qaybin karaayo xisiga iyo mushaahadada iyo aragtida wax ee lagu soo reebay ood ujeedda inuusan wixii hore gelin iyo caqliga waxyaaba uu keenayo iyo sharciga marka midka uu u jeedaayey waa midka sharcigu hadda uu soo reebay weeyaan ayib yacni xisiga iyo mushaahadada waxaa laga wadaa marka la leeyahay tudamiru kulla shayin biamri rabbiha riixdii reer caad lagu halaagay iyo dabayshii tudamiru kulla shayin biamri rabbiha wax walba way halaagaysaa oo amarka ilaahay bay ku halaagi halkaa waxaa ka muuqda yacni waxyaaba aan la halaagin oo amarka ilaahay uusan ku halaagin sida samaawaadkii iyo ardadii iyo buurihii iyo shaygaana way soo gelayaan caamkee la sheegay marka waa xisi baa la yidhahda xisi adiguba aad u jeedo ayay noqonaysaa caqligiina maalan allahu khaaliqu kulli shay oo ilaahay daatadiisa xitaa haddii la wax walba shaygaasi inuu soo gelayo haddana waxaa kuu muuqanaysaa daatada ilaahay inaynan ahayn makhluuqa wax la abuuray inaynan ahayn kullu shayin haalikun ilaa wajha oo kaliya ayib midku u jeeda marka waa laba aayadood ama laba sharciga iyo wixii isku khasisayay kaa caqligaa iyo midka xisigaa culimmadu way isku haystaan qaar baa dhahaya maba ahaba mukhasiskaasi ayib wayajuusu waxaa bannaan marka takhsiisu lkitaabi bilkitaab kitaabka kitaabka in lagu khasiso maxaa laga wadaa aayad qur'aanah ba aayad qur'aana khasisaysa wa takhsiisu lkitaabi bisunnana way bannaantahay kitaabkii in la soo khasiso oo sunnada lagu khasiso xugum caamah oo aayadi sheegtay in xadiid isagu soo khasiso oo wax gooniya in looga jeedo uu sheego wa takhsiisu sunnati bilkitaab iyo sunnadii in la khasiso oo kitaabka lagu khasiso dayib xadiid caam ah macnihiisa inay kitaabku soo kala reebo aayadii ay ka daba timaaddo kala reebto wa takhsiisu sunnati bisunna iyo in xadiid xadiid lagu khasiiso wa takhsiisu اnnudqi biاlqiyaas annutqi wuxuu la jeedaa isagaa kuu sheego wanacni biاnnudqi qowl اllahi tacaala wa qowla rasuuli sal اlla alay slam marka waa maxay takhsiisu اnnudqi naskiba naskii in la khasiso oo ah aayad iyo xadiid <clears throat> qiyaaskana lagu khasiso ayib marka takhsiisu اlkitaabi biاlkitaab kitaab kitaab lagu khasisay wa takhsiisu sunnati e, takhsiisu اlkitaabi bisunna iyo kitaabkii oo la khasiso oo sunno lagu khasisay takhsiisu sunnati biاlkitaab takhsiisu sunnati bisunna takhsiisu nudqi oo ah aayad iyo xadiid bilqiyaas lagu khasisay wanacni waxaan ula jeednaa qowl اllaahi tacaalaa iyo wa qowl rasuul sal اla alay slm labadaasaa nudqiga ula jeednaa oo nas weeye ayaa kuwa camimaya iyaga intooda ayib amilada haddii aad wax yar ka fiiriso sharciga waxaan idhi midka loola jeedaayey waa midkan hadda kitaabka uu ka hadlayee maalan takhsiisulkitaab waa laba unbuu u qaybsamayaa kitaab la khasiisayo oo ama sunno ama kitaab kale ama qiyaas ama ijmaac u khasisayo iyo intaa u basiidkeeda sunno la khasisayo oo intaa ka soo horjeedaa iyagana ka daba tegayaan miaalladii haddii aan wax ka aragno takhsiisu takhsiisulkitaab iyo takhsiisu takhsiisulkitaab bilkitaab maalan kitaab la khasisayo oo kitaab lagu khasisa takhsiis markaan leenahay micnaheeda si aad u fahamto maalan allah subxaanah wa tacaala fii qowlih wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quruu baa layidhi wاlmuطalaqaatu bal u fiirso kuwii la furay gabdhihii la furay yatarabasna way nagaanayaan way joogayaan bianfusihinna ee alaaثata quruu yacni waxay joogayaan saddex qur'i intay ka helayaan qur'igaas waa masaladii khilaafkood garanayso ma waxaa loola jeedaa duhriga mise waxaa loola jeedaa dhiigga sida raajixana waa duhriga alaaata quruubay joogeen halkaa maxaadka aayaddaasi waa caam waxaa soo gelaya halu fiirso gabadh dhii la furo ama madkhuulaha noqoto oo halala aqalgalo ama yaan lala aqalgelin way soo gelayaan walmuallaqaatu maal kuwii la furay gabadh kasta oo la furay meesha marka waxaa kaaga muuqan waxay joogaysaa saddex jeer intay dhiiga ka helayso ayib aayaddaasi marka waa caam waxaa lagu khasisay aayad kaloo rabbi leeyahay subxaanah fii suurati alaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddati tactaduuna halfiirso dadkii ahlu iimaanka ahayw haddaad guursataan gabdho mu'minaada ood furtaan intaydan weli taabannin oo aydan u galmoonnin wax ciddaa gabadhaasi tirsan mayso marka xukumkii hore oo dumaroo dhan galeen oo la furay saddex inay joogayaan qur'i ama saddex dhiig intay ka helayaan aayaddanaa ka daba timid takhsiisu lkitaabi bilkitaab waad haysaa marka aayad aayad soo khasiista wa takhsiisu lkitaabi bisunna haddaan fiirinno waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala gabdhihii markii laga hadlayey aan la guursan karin xurimad calaykum ummahaatukum ila aakhir ilaa qowlihi wauxilla lakum maa wara'a dalikum intaa marka la tiriyey oo haweenkii naga xaaraamtaa laynoo sheegay baa rabbi wuxuu yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey intaa la soo sheegay waxaan ahayn marka intaa la soo sheegay waxaan ahayn waa aayad caamo wey bimacnaa inta aayaddu tirsa waxaan ahay oo dhan waa la guursan karaa xadiis baa ka daba yimid oo dhahaya laa tunkaxu اlmar'atu calaa cammatiha walaa calaa khaalatiha gabadha le lama guursan karo eeddadeed iyo habaryarteed lama kulmin karo ayib marka eeddada iyo habaryarta inaan lala kulmin karin aayaddaa hore caan buu macnahaasi ahaa intaa laynoo soo tiriya waxaan ahay inaan guursan karnaa ka muuqday laakiin waxaa halkan soo baxday inaan gabadh iyo la kulmin karin ama habariteed ama eedeed ayib waa takhsiisulkitaab sunna lagu khasisay takhsiisulkitaabi bilijmaac ee si cad umuusan sheegin sheekhu laakiin waa laga qaadanayaa mala markii la yidhi wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yatuu barbacati shuhadaءa fajliduuhum amaaniina jalba dadka la ku ganaaya gabdhaha muxsanaadka ah ee wax la yidhaahdo ee qadfaaya oo wax ka sheegaaya oo sina ku sheegaaya haddii ay la imaan waayaan afar shuhadaah iyaga ayaa siddeetan jeeda lagu dhufan aayaddaasi marka waa caam waxay caam ku tahay ee qofkii xor ahaa iyo kii addoon ahaa labada bal fiirso addoon iyo xorba ayaddu macnaheedu waa caam waxaa lagu khasisay ijmaaca addoonka in isaga jeedalkiisu uu yahay nis oo min alxor taasna waxaa laga qaatay oo isaga naftiisa u fiiriso ijmaaca meesha ka keeneen culimmadu waxa la caddeeye waa gabadha zaaniyadda ee addoonka lama caddaynin aayad qur-aanka azaaniyatu wazaaniya fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda marka la yidhi cumuumka zinadan waxaa khasisaya addoommaha ama dumarka marka la yidhaha fain aatayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab baa la yidhi dumarkii ee hadday iyagu gabdhihii addoommaha ay zina la yimaadaan nis baa iyaga marka konton baa halkaa addoonkii oon la caddaynina gabadhaas ayaa isagana laga qiyaastay addoonta ah maadaama gabadha addoontaha la caddeeyey addoonkiina iyadinu isaguna niswey kaasi marka culimmadu ka takhsiis assunna oo mukhasiska uu kooba uu yahay isagu kitaab ayib takhsiisu sunnati bilkitaab maalan rasuulka xadii umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah xukumkaa caamka u fiirso waxaa lay amray inaan dadka uqaatila annaas la dagaalamo ilaa ay ka dhahaan laa ilaaha ila allah halkaa waxaa ka soo muuqanaysa ilaa qof kasta oo gaal ah ee towxiidka uu qabsado dee in lala dagaalamayo waxaa lagu khasisay alla qowlkiisa xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ka waran gaaladii jizyada kuwii dimiyiinta hadday baxbixiyaan hala daayo weeyaan marka waa xadiis la khasisayoo aayaddii baa lagu soo khasisay takhsiis sunnati bisunna miaaladeedii waa kuwaa fii ma saqat ilmaa alcushru yani xadiiskaas wuxuu noo faa'iideyn wax walba oo markii beeraha la abuuranayo ama la falaayo labaa loo kala qaybiyaa wixii cirku waraabiyey iyo wixii xoog lagu waraabiyey fiqi ahaan wixii marka ay samadu waraabisay cushur baa laga bixin ka tobnaad baa la dhiibayey markii sakada laga bixinaya yowma laakiin xukumkaa waxaa ka degagtay ma wax walba oo beertu ee eh, roobku bixiyo ama ha yaraado ama ha badnaado maka tobnaadun baa la dhiibi ma tobaninta loo qaybiyo unbaa midka tobnaad maya laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa xadiiska laayimi wuxuuba hadduusan shan ritirar uusan dhannayn shan ritirar waa kii dee fiqi ahaan la la eh, maaragtay waa ilaa eh, lix boqol toddoba boqol taqriiban oo kiilo marka intaa hadduusan wixii dhanneen khamsatu awsuq toban jawaan camal wixii aan dhannayn inaanba zake laga rabin baa meesha kaaga soo baxaysa marka taasna waxay noqonaysaa inuu marka sidaas ayuu adilada u wadaa odkaarka insha allahu tacaala haddii masalada u dambaysa oo uu sheegay oo ah naska in la khasisayo qiyaas lagu khasisaayo isagana culimmadu waxay leeyihin waxa khasisaya waxa weeye qiyaaskaasi naska uu ku taagaya ama ijmaacu naska uu ku taagan yahay baa asal ahaan wax khasiisay ee iyaga naftooda ay kusii taaganya wayajuusu waxaa bannaan takhsiisu lkitaabi bilkitaab kitaab kitaab in lagu khasiiso aayada aayad ay ka daba tagto waa wax bannaan wa takhsiisu lkitaabi bisunna kitaabkii in la khasiiso oo sunnada lagu soo qaydo waa wax bannaan wa takhsiisu sunnati bilkitaab sunnadii baa la khasisayaa kitaabka ayaa maanta wax khasisaya wa takhsiisu sunnati bisunna sunnada ayaa ee la khasisayaa sunna lagu khasisaya mid walba oo ba'da la gelinayo markaad tidhaahdo takhsiisu lkitaabi bilkitaab yacnii kan ba'da wataay waa waxa la soo reebaya weeyaan wax isagu maanta wax soo saaraya oo wax soo reebaya waa midka ba'da wata mar walba wa takhsiisu lkitaab baa la khasisay waa xukumkii caamka bisunna lagu khasisay sunnadaa ka daba tegaysa wa takhsiisu sunna sunna la khasisay oo caam u taagan bilkitaab baa ka daba tegaa wa takhsiisu sunnati sunna la khasiso waa xugum caama bisunna lagu khasiso xadiis kale ka daba tegay oo kii hadda aan aqrinayni wa takhsiisu nudqi naskii baa ayaa la khasisaya oo aayad iyo qur-aan iyo xadiisa bilqiyaasi baa lagu khasisa takhsiisu اlkitaabi wالsunnati biاlijmaaci wاlqiyaas liannahumaa yastanidaani ilaa nas min kitaabin aw sunna qiyaaska iyo e, ijmaacu nas bay ku taagan yihiin fa kaana almukhasisu huwa dalika الnas mar buu u wax wax khasisi marka waa naskaasaa nidhi farajaca alamru amarkii marka wuxuu ku noqonayaa ilaa takhsiisi اlkitaabi wasunnati bimilihim marka wuxuu noqonuun kitaab iyo sunno la khasiso iyagii oo kale almujmalu wاlmubayin halkaana waxaan ku baranaynaa xugum aad maqashay wax badan oo markaa eh, ilan waxaan usuulu fiqigu meeshuu ka shaqeeyaay waa qur'aanka iyo axaadiista kitaabka allah la rabaa inaad ula laabato dhowaan marka waxaad maqli waa mujmal iyo mubayin aayadani macnaheedu waa ijmaal aayadtu iblaa caddays <clears throat> ayib mujmal wax la duuduubay iyo mubayin wax la caddeeyey walmujmal marka waxaa la mujmalka maxtamala macnayayni baa horta la yidhahdaa ijmaal maxaa la yidhaha marka waxbaa la duuduubay waa wixii laba macno iyo ka badan keena laa masiyata liaxadima cala alaakhar midna midka kale uusan marka wax dheeriya ah ka lahayn arrin baad sheegtay wax maada u kala samaynin laba arrimood iyo ka badanba arrinkaasi wuu keeni weliba si siman buu keeni luqadana mujmalka waxaa la yidhaha majmuuc wax la uun la ururiyo la jamciye baa la yidhaahdaa ayib isilaax ahaan waa waxa kitaab ku sheegay oo muxuu yidhi walmujmalu mujmal waxaa la yidhahdaa kii la duuduubay maa baa la yidhaahdaa iftaqara u baahan ila albayaani caddayn waa tacriifkiisi wey mujmalu kan duuduuban ama la duuduubay waxaa la yidhahdaa maa shay weeye iftaqara u baahday ilal bayaani caddayn waa sax mujmal waa wax u baahan in la caddeeyo walbayaanu bayaan maxaa la yidhaha naftiisa walbayaanu bayaankiina waa ikhraaju shayi shaygii in laga saaro min xayzi alishkaali qarsoonaanta xeradeeda in laga bixiyo ilaa xayzi tajallii muuqasho xeradeeda loo saaro waxaa la yidhahdaa bayaan shayga in wax duuduuban iyo wax qarsoon intii laga bixiyo wax bannaan loo saaro saasaa la yidhahdaa bayaan wanasu nasna waxaa la yidhaahdaa maa shay laa yaxtamilu aan isagu keenaynin ilaa macnan waaxidan hal macno ma ogiyo wax ka badan aan qabsanayn kaasaa nas la yidhahda masaladu meesha nas bay ku tahay baa lagu leeyahy way ku cadda laba macni iyo saddex iyo ma keenayso wاnnasu maa laa yaxtamilu ila macnan waaxid wa qiila waxaa la yidhi culimmada qaarkood nas waxaa la yidhaahdaa maa shay ta'wiiluhu fasirkiisu tanziiluhu uu yahay dejintiisa maa ta'wiiluhu tanziiluhu oo waxaa laga wadaa shaygan ba haddii la soo dejiyey macnihiisu waaba cad yahay maba u baahnaba fasir dambe wa huwa shaygan mushtaqun waxaa laga soo qaatay naska ah een leenahay waa shay cad mushtaqun waxaa laga soo qaatay min minasati alcaruus kasri ilmiimi la aqhriyo minasa alcaruus gabadha aroosadda ah meesha ay ku fadhido markii la soo fariisiiyo kursiga dheer ee loo dhigo wahuwa alkursiyu weeye kaasaa loo soo laga soo qaatay naskan baa la sheegayaa ayib maxay tahay sababta looga soo qaatay ishtikaaka waa arki doonaa almujmal oo ijmaalka asbaabta keenta yacnii isada nafteeda ayaa maxaa ijmaalka keenay cadamu macrifati almuraad inaan la garanaynin waxa meeshan looga jeedo cadamu macrifati sifa inayna tilmaantiisu caddayn iyo cadamu macrifati almiqdaar qadarka iyo kimiyada la rabaayo inayna caddayn sidaasaa horta ijmaal la yidhaahdaayo wixii waa wax duuduuban ayib marka shaygaa duuduuban in maaragta la caddeeyo oo la faahfaahiyo walmujmalu marka kan duuduuban maa iftaqara ilal bayaan baa layidhaha baanin wixii u baahdaa in la caddeeyo ayib alijmaal ee shaygaa ijmaalka ah, haba duuduubnaadee laakiin shareecadu way caddaysay oo waxaan caddayn rasuulku sala allahu calayhi waaali wasalam kama tegin laakiin waxaa laga yaabaa innaga fahamkeenna inay mararka qaarkood wax inuu inaga duuduuban yahay ama inuusan noo caddayn inay noogu muuqanayso bayaanka marka waxa la idhaha shayga in laga bixiyo xerada qarsoonaanta ilaa min xayzi ilishkaal loo saaro xerada waxa muuqda xayzi tajalli waxaa la yidhaahdaa duhuur iyo wuduux shayga inuu muuqdo bannaanka in la soo saaro kaasina wuxuu ku dhammaystirmuu ku iman in sheega sifadiisii lasii sheego ayib ama qadarkiisii lasii sheego markii la yidhaahdo salaada tukada ama sakada bixiya hadda sakadu miqdaar iyo qadar bay leedahay salaada tukada markii la yidhahdo salaada sifo loo tukadaa jira qaab loo tukado oo la caddeeyey oo sunnado caddaysay baa jira marka waa shaygii in laga saaro duuduubkii oo muuqasho iyo wuduux loo saaro si loo fahmo macnihiisii ayib ilaa xayzi tajalli naska waxaa nidhi waa shay isagu aan ixtimaalaynin ilaa macnan waaxid maalan hal macnanbuuba ku tusinayaa ka badanna ku tusin maayo misaalkiisa haddaan keenno muxammadun rasuuluullah markaad leedahay aayaddaa muxammadun rasuuluullah alaaya waa nas oo sariix ku ah nebiyullaahi muxammed inuu yahay rasuul alleh balo fiirso rasuul alle inuu yahay ba aayadda ku cadda wax kale ma ixtimaalayso wax kale meesha ma soo geli ayib <clears throat> fuqahadu iyagu naska waxay u yaqaanaan kitaabka alliya sunnada wixii ku soo arooray ayay u yaqaanaan culimmada qaar baa yidhi naska waxaa loola jeeda u fiirso waa shayga ta'wiilkiisuba ta'wiilka waxaa looga wadaay waa tafsiirkiisu uu yahayba soo dejintiisa oo maxaa laga wadaa bimujaradi nusuulihi yufhamu macnaahu bimujarad inuu soo degayba macnihiis waa waadix bannaan ku yaalla uma baahna in la sii caddeeyo wax kaloo uga baahan yahay male marka kaasaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen waxaa laga soo qaatay baa nidhi min minasati alcaruus gabadha aroosadda ah ee kursiga ay ku fadhidaa laga soo qaatay maxaa ka dhexeeya labadooda tashbiihani xaguu ku jiraa ayib tansiilka bimujaradi nusuulihi baa nidhi inuu soo degay baa laga fahmayaa waxaana laga soo qaatay almuraad bilishtiqaaq yacni loola jeeda hadda ishtiqaaqan waa ishtiqaaq macnawi ah kii naxwada lagu sheegi jiray iyo sarfigiiyo ma aha macnaha la sheegina waa irtifaac iyo duhuurka ka dhaxeeya inay meel sare ayib minasa oo bikasri lmiima ah waa ismu aala waa shay ismu aala weeyaan shaygan la soo qaaday meesha la dhigay magac looga dhigay weeye ayib waxaana laga soo qaatay master wa huwa nas walaysa nasu mushtaqan minha laakiin naska lagasoo iyada laga soo qaaday ma ah wuxuu ishaarayaa marka sheekhu naskan wuduuxiisa iyo sida uu cad yahay wuxuu la mid yahay gabadhaa ku fadhida meesha sare sida waxay yidhahdeen culimmadu iyaduna arrinteedu waadix u tahay inay tahay iyadu midda aroosadda ah ee ayna ku gedmanaynin gabdhaha dhinacyada ka farfadhiya marka maxaa ka dhexeeya labadooda duhuurkii wuduuxa middaas kursiga saaran waa loo jeedaa inay tahay mid aroosada naskaana macno kale isaguna ma aqbalayo masalada waa ku cadya waa intaas waxa uu raba meesha inuu kaa tusiyo ayib wاlmujmalu mujmalkii duuduubnaa mujmal macnihiisu waxaa weeye maa shay weeye iftaqara u baahan ila albayaani caddayn walbayaanu bayaanka naftiisu waxaa la yidhaahdaa ikhraaju shayi shayga in laga bixiyo min xaysiilishkaali qarsoonaanta xeradeeda laga saaro ilaa xaysi tajalli muuqasho xeradeed loo saaro wuduux bannaanka hala dhigo wannasu naska sidiisaba waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtamilu waxaan ixtimaalaynin oon keenaynin ilaa macnan waaxidan hal macna mooga waqiila waxaa la yidhi maabaa nas la yidhahdaa ta'wiiluhu tafsiirkiisu uu yahayba tanziiluhu dejintiisaba uu yahay tanziilkiisa iyo soo dejintiisaaba macnihiisu macno kaloo u baahan yahay ma jiro waadix bimujarad inuu soo dego uba cad yahay wa huwa naskaas mushtaqun waxaa laga soo qaatay oo laga soo ishtiqaaqay min minasati alcaruus caruusadda ee meesha ay ku fadhido minasada minasada meel kastoo waxaa la yidhahdaa sare oo la koro markii hadda la rabo in khitaab la jeediyo ama qofku uu lagjar jeedinaayo meesha uu saaran yahay baa la yidhahdaa minasa wahuwa alkursiyu baa hadda looga jeedaa halkan kursigii ay saarayd weeyaan ayib aldaahiru waalmu'awal maantana waxaa haddana qaadanaynaa daahir maxaa la yidhaahdaa mu'awalse maxaa la yidhaahdaa waxaad maqli masaladan waa daahirkana naskani waa daahir naskana waa mu'awal waddaahiru daahir waxaa la yidhaahdaa maxtamala amrayni laba arrimood wixii keena axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale laba macno wax keena oo midkood uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale ayib wayu'awalu waa la leexiyaa wiilku waa leexin macnihii meesha laga qaaday yu'awalu waa la leexiyaa aلظaahiru shaygii daahirka ahaabaa bideliili deliil lagu leexiyaa wayusamaa markaa waxaa la dhihi aلظaahiru bideliili masaladani isaga ayaa iyada ayaa daahir ku ah deliil ahaan marka la fiiriyo imaamu nawowi raximah اllah kitaabkiisa minhaajka ah markuu qoraayey alqaabta iyo erayada uu adeegsado oon mar kalena sheegno ilaa koob toban arrimood ah waxaa ku jira daahir waa sidaan uu sheekhu u qeexaybuu xaggaasna ugu qeexay imaamu nawowi maxtamala amrayni axaduhumaa adharu min alaakhir daahir waxaa le adhar hadduu fi ladhari buu ku dhihi markuu siduu u wada cashirka filadhari marka adhar muxuu ka wadaa waa masalo laba deliil leh oo mid ka midihii raajix yahay kan raajixa inaad ku dhaqantana ay tahay taasaa la adhar sidaan hadda uu ku yidhi waa shay laba macno keenay oo midkood midka kale ka muuqasho badanya haddana isla markaa sheekhu imaamu nawowi waxyaabaha uga duwan yahay culimmada shaaficiyada intooda badan waxaa la yidhaahdaa waa ninka adilada iyo naska ugu dhow markuu fiqiga qoro uu fiqi shaaficiya wuxuu ahaa taqriiriyuu sheego ayaa wuxuu leeyay masaladan bidaliili sidaas madhabka waa laga xoog badan yahay oo daahir waxaa ah sida kale marka wuu sheegay in masaladaas laga xoog badan yahay fiqigan ama fankan uu isagu markaa wado madhabkii shaaficiga ah uu u nisbo sheeganayay in laga xoog badan yahay yahayna isagaa qiray wuxuu ku leeyay raajixu sidaa maaha daliil ahaan baa ka leexday ayib wاdaahiru marka daahir waxaan nidhi almacnaa oo mutabaadirka markaaba u degdegaaya ee qofka qalbigiisa markaad maqasho daahir duhuurkaasi waa shay maaragtay sida xaqiiqada oo kale iyo maaragtay shaygii in uusan u baahnayn in wax hadda la caddeeyo taasaa waxay noqonaysaa shaygu waa daahir la dhihi karaa maxtamala amrayni axaduhumaa adharu min alaakhari midkood baa kan kale ka muuqasho badan marka qaarkood waxaa suuragala ah marka yani yusrafu lafdu can daahirihi wayu'awalu marka le waa la leexin leexintaas waxaa laga wadaa shaygii daahirka ahaa daliil ahaa daliilkuu maanta daahirku noqon marka qaarkood marka allafdu can daahirihi baa laga leexinayaa bidaliili asaxiix marka yakuunu daliiluna wuxuu noqonayaa marka aqwa daahirka deliilka ayaa ka xoog badanaya oo daliilkan hadda la keenay ayaa marka ka xoog badanaya tusaale haddii aan soo qaadno lafdigii daahirka ahaa ee mutabaadarka macnaha u ahaa macnaha marjuuxoo laga xoog badan yahay baa mararka qaarkood daahir noqon doona allah subxaanahu watacaala markii la yidhi faquulii innii nadartu liraxmaani sawma u fiirso aayaddaas faquulii dheh innii nadartu liraxmaani sawma soomkaas muxuu lafdu soom markii la yidhaahdo laba macnuu keeni labada macno mar walba qof walba haddaad caadi u fiiriso soon muxuu daahir ku yahay wuxuu ku yahay macnihii soomkaah ee sharciga in la soomo oo cuntada la daayo oo aan la afurin sidaasaa macnaha mutabaadirka kaawa laakiin macnaha marka laga xoog badan yahay wuxuu noqon ee markaa ka muuqanaya isla markaa qalbigaaga ah kusoo dhacaya ee soomka imsaakna waa la yidhahdaa hadalka in laga afaysto laakiin aayaddan hadda midka loo jeedaayey waa midka hadalkii weeyaan kii cuntada laga soomaya ma waana macnihii qarsoonaa ee hooseeyey deliilkaa marka khasisayoo allah markuuhi falan ukallima alyowma insiya yacnii qofna maanta la hadli maayo waxay caddaysay soomka wixii looga jeeda soomka wixii looga jeeda marka cunto ma waa hadal naskana marka deliilkan ay marka daahir ku noqotay marka sidaas ayuu rabaa inuu ku tusiyo wadaahiru daahir waxaa la yidhaahdaa maxtamala wixii keena amrayni laba arrimood axaduhumaa midkood adharu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale guud ahaan waa sidaa wa yu'awalu waa la leexiyaa addaahiru shaygii muuqday ayaa bideliili yacnii shaygii daahirka ahaa yaa deliil lagu leexin kii muuqday oo soonkii hadda inoo muuqdo bannaanka yiillay intii laga leexiyey baa deliil baa laakiin leexiyey oo ku tusay waxa loo jeedo wayusama marka maxaa lagu magacaabaya masalada aldaahiru bidaliil midkii daahirku xagga daliil ahaan ayib hada taawiil laa yakuunu saxiixan maqbuulan waxaa la yidhaha taawiilku saxiix oo maqbuulan noqon maayo ilaa shuruud in la helo ma ogi yacnii shuruud in la helo saddex shardi an yakuuna lafdu qaabilan lita'wiil horta horta waxaa la ta'wiilinayaa inuu qaabil litaawiil uu yahay waa kow macnaha labaad laa yaxtamilu almacna almarjuux aslan oo fa huwa taawiilun faasid yani marka wax la taawiilin karo waa inuu wixii macnihii aqbalayo hadduunba aqbalayninba tusaale hadda marka le alraxmaanu calaa carshi istawa oo kale buu nin rabaa inuu macnaha ka leexiyo istawa macnaheeda oo daahirka ay ku tahay oo irtafaca wa cala ah ilaahay carshiga inuu ka sara maray markaasaa wuxuu u leexinayaa istiilaa waa macno faasida shardiga saddexaadna wa an yaquuma daliilun saxiixun calaa sixati sarfi lafdi can daahiri in daliil la helo oo macnaha marjuuxay hadda loo jeedo oo laga xoog badanya in loo jeedo ina tusinaayo sida hadda macnihii inoo muuqanayo oo kale ayib almu'awal kan la awilay wuxuu noqonayaa daahir sababi ah daliil buu isagu daahir maanta ku noqonayaa sababi daliil buu isaga ayaa maanta daahir ku noqonaya wa waxaa lagu magacaabaa aldaahiru bidaliili kii daliilka daahirka ku ah alafcaal afcaal maxaa la yidhaahdaa alafcaal horta si aan u fahanno sunnadii waxaa la galaa halkan masaa'il oo mustalaxulxadiidkana lagu baran jiray qofkii ku soo bartayna ay u sahlanaanayaan casharada soo socda ayaa wuxuu tusinayaa afcaal afcaal sunnada rasuulka saddex waa kii loo qaybinayay qowliya ficliya taqriiriya wax ficil ah oo rasuulka sal alla alay slam ka dhacay wax qowl afka uu ka yidhi iyo wax intuu qof sameeyey oo sugay ama majliskiisa lagu sameeyo ama meel kale lagu sameeyo musanifku halkan wuxuu ku sheegay afcaashii oo ahaa midkii ficilka uu rasuulka ka dhacay uu sameeyey ama uu qiray iyo iqraar waxyaabihii uu maaratay iqraarkii uu qiraayey wuxuu gadaal marin doonaa ee aqwaasha marka waxaa fiicnaan lahayd baa leeyahay musanifku inuu hal meel ku jamciyaa fiicna laakiin gadaal buu marin doonaa wixii akhbaar ahaay oo qowlka ahaa alafcaal marka ficlu saaxibi shareeca ficlu saaxibi shareecati shareecada kan u saaxiibka waa rasuulka saaxiibkaasaa loo wadaaye ficilkiisii ama falkii uu sameeyey laa yakhluu ficilkaasi kama marna imaa an yakuuna inuu yahay u fiirso calaa wajhi alqurbati waاldaaca in ficilkaa rasuulku u sameeyey calaa wajhi alqurbati waاldaaca u dhowaansho alla loogu dhowaado iyo daaco alle inuu u sameeyey aw hayru daalik ama inuusan sidaa u samaynina ficil iska caadiya weeya sida cuntadii iyo wixii la mid ah fa in dalla hadduu ku tusiyo addaliilu daliil cala alikhtisaasi gooniyeelkan hadda ficilkan inuu rasuulka ama gooni ku yahay hadduu daliil ku tusiyo cala alikhtisaasi bihi yuxmalu cala alikhtisaas fain dalla hadduu ku tusiyo addaliilu daliil cala alikhtisaasi gooniyeel bihi isaga lagu gooni yeelay yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa cala alikhtisaas khaas baa lagu xambaari haddaan daliil helo khaas ka dhigaya xukumkan khaasu noqon oo rasuulku khaas ku noqon ficilkiisi baa ilaan laga hadlayaa wain lam yadulla hadduusan ku tusinina oo wax daliila aan lahaynina laa yukhtasu bihi rasuulka lagu gooni yeeli maayo inaan lagu gooni yeelaynina lianna allaha tacaala eebaa yaquulu wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana laqad kaana waxaa ahaaday lakum idinka fii rasuuliillaahi rasuul alle waxaa idinku sugan uswa dayashu qudwa xasanatun oo wanaagsan marka haddii aayaddan sidaa leedahay wax hadda khaas inuu rasuulku ficilkani ku yahayna ina tusana aynaa haynin hadda waxay noqonaysaa caam weeyaan waan kaga dayanayna fa yuxmalu markaas waxaa lagu xambaaraya ficilkii rasuulka cala alwujuub wujuub baa lagu xambaaraya waa inaan samaynow cinda bacdi asxaabina ayuu yidhi sheekhu imaamuuljuwayni kitaabka qorayay imaamulxaramayn la yidhaahdana laqabkiisa yacni shaaficiyadu ah inagii hore kusoo sheegn min culamaai shaaficiya alkibaar waaweyn buu ka mid ah marka wuxuu ihi fayuxmalu cala alwujuubi cinda bacdi asxaabina asxaabina mar hadduu ku yidhahdo marka waa asxaabu shaaficiyi wa min asxaabina wuxuu yidhi asxaabtayda waxaa ka mid a ah. man baa ka mida ah, qof qaala isagu yidhi yuxmalu waxaa lagu xambaari cala nadbi wujuub lagu xambaari maaye ficilkaa rasuulka sunuu noqon wa minhum waxaa ka mida ah culimmada man qaala qof yidhi yutawaqafu fiihi waa laga joogsan waajibna dhihi mayno sunnana dhihi mayno fain kaana hadduu yahay calaa hayri wajhi اlqurba halkaa hore markaan marayna maxaan nidhi ima an yakuuna calaa wajhi اlqurba waaaca iyo ow amase hayra dalik marka hayra dalik kadib maxay noqotay fain kaana hadduu yahay calaa hayri wajhi اlqurbati waaaca ficilka rasuulku sameeyey hadduuna u samaynin qurba oo allow dhowaansho iyo daaco ah fa yuxmalu cala alibaaxa marka waxaan ku xambaaraynaa iska bannaani ficilkaa rasuul ka dhacay wuu iska bannaanyah ayib fii xaqihi wa xaqinaa fii xaqihi xaqi rasuuli sal alla alay wasalam wa xaqina alumma ummadda iyo rasuulkaba dee ficilkaas ficil iska bannaanan buu noqon ayib balan ku laabanno ficlu saaxibi shareeca baa la yidhi nebiyullaahi muxamed afcaashii ka dhacday ficilkii rasuulku sameeyey sidiisaba kama marna inuu yahay shaygan shay alla loogu dhowaanayo oo qurba iyo daaca ku jirto iyo inuusan ahayn labadaa u kala qaad haddii deliilku tusiyo inuu ficilkani khaas iyo gooni rasuulka ku yahay khaas baan kaga dhigaynaa waa gooni baan leenay maalan tusaale haddii aan fiirinno oo kale sidii rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam inuu ka siyaadiyey guurka afar dumar iyagoo dumarkii afar ay dadka muslimiinta guursanayaan rasuulku inta ka badanuu guursaday marka arrintaas waxay noqonaysaa fii xaqihi ikhtisaas ba u noqonaysaa innaga maaha inaan uga dayanoon nidhaahno rasuulkuba sagaal buu ee qabay iyo ka badane innagana aan wadno ayib iyo sida wisaalkii oo kale soonka inuu xiriiriyo soonka rasuulka sal alla alay slm waa kii ka hadlay kuu diido dadka wuu u diiday wuxuu yidhi aniga waa la iquudinaya ilaahay agtiisaa layga quudiyaa laakiin idinkoo kale mi soon soon ha ku darin ha xiriirinina ayib wuu diiday sida nikaax iyo lafdulhiba oo kale lafdulhiba annaga marka aan wax guursanayno waa inaan adeegsanno eh, qofkii lafdu nikaax iyo maaragtay eh, alfaadan yacni wax layskugu meheriyo oo qofkii waa inaa laakiin hadduu qofu isee ka yimaado yidhahdo nafteydan kuu hibeeyey yani suufiyada hadda intan hadda aan sheegno oo dhan dad diinta ilaahay garmariyey baa uga dayday qaar baa yidhi maarata waan wadayna qaar baa deliishaday masnaa wa ulaaa wa oo yidhi masnaa labalabo saasa u dhacaysa u fasireen labalabo isku dar meeqa wey waa afar saasay u fasireen masnaa labalabo wa ulaaثa saddex saddex waa lix wa rubaaca afar afar waa sideed isku dar siddeed iyo toban miya siddeed iyo toban dumaray guursadeen aayaddan baan ka qaaday nabana ku cad bal aduguba fasir maa meeshay odhan jireen xerto adba ka leef manaa ku qoray ayib marka yuxmalu waa lagu xambaari oo wixii khaas khaasahoo rasuulku ficilka inuu gooni ku yahay khaasnimadaa u daynayna haddii uusan deliilna tusin gooninimo waa uga dayanaynaayo gooni maaha waa la wadayaa ayib fa yuxmalu cala alwujuub baa lagu xambaarayaa yuxmalu cala alwujuub baa lagu xambaaray marka waxaa weeye itibaaca ummaddu inay raacaan markaa rasuulka waa alitibaacu waajibun baan lehnay oo halkaa marka meesha la leeyahay itibaacu marka itibaacu اlummati lahu rasuulka inay raacaan waa waajib yuxmalu cala alwujuub cinda bacdi asxaabina waxaa ka mid ah asxaabu shaaficiya dad sunno iyagu ku xambaaray baa jira oon waajib aan ka dhigin ayib yustaxabu lilumma marka waxay yidhahdeen waxaas ummadda sunno u ah inay raacaan wixii rasuulku uu sameeyey calaa wajhi lqurba maxaa jira waa shay alla loogu dhowaanayo oo sunno ah marka sidaasay qaarkoodna yay yidhaahdeen wa minhum waxaa ka mid a ah qole iyagu ka joogsaday oo ka istaagay baa jira ayib qolyaha ka joogsaday tawaqafu waxaa jira licadami macrifati almuraad waxay yidhahdeen waxa looga jeeda garan mayno ma waajibba ah, ma sunna marka inaan iska samayno oo de waajib hana ah dul saarina hadduu yahay shaygaasi marka calaa hayri wajhi lqurba shay aan markaa dhowaansho aan tusinaynin waxaa soo gelaya arrinkaa laba arrimood wixii rasuulku uu sameeyey bimuqtada aljibillati walbashariya yacnii waxa yani dabeeca ahaan un sida qiyaamkii iyo qucuudkii fadhi rasuulku waa istaagay waa fadhiistay waa seexday waa cunay waa cabbay waxaas waxaa weye qof walbaa u baahan xugum hadda ka dhalanaya ma jiro ayib iyo wixii uu sameeyey wafqa alcaadaad sida caadada oo kale libaaska iyo dharka iyo qaabka maala mararka qaar loo xidhanaayo iyo inkastoo islaamku dharka uu u dejiyey shuruud iyo dawaabit ragga iyo dumarka labadaba aad aragteen dee shuruudda loo dejiyey ayib marka shaygaasna waa midka calaa wejil haddaan loo samayn calaa hayri wejhi lqurba uu dhacay allow dhowaansho hadda ayna meesha ka muuqanin aacada yuxmalu marka kaa ibaaxa lagu xambaarayaa fii xaqihi wa xaqinaa rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam fii xaqihi wa xaqinaa labada waxaa haray baa la yidhaahdaa shay saddexaad oo ah maa facalahu rasuulu sal alla alay slam bayaanan limujmalin shay uu sameeyey yacnii inuu shay mujmal aha un caddeeyo xukumkiisu waa xukmu lijmaal oo kale yani kaa mujmalka xukumkiisu tegiyo hadduu waajib yahayna shaygaa uu sameeye waajib uu noqon hadduu sunno yahayna sunno unbu isaguna raacaya uu noqonaya ayb ficlu saaxibi shareecati shareecada saaxiibkeeda ficilkiisu waa rasuulkee sala allahu calayhi waaalih wasalam laa yakhluu kama marna imaa an yakuuna inuu yahay ficilkaasi calaa wajhi alqurbati alla u dhowaansho iyo wadaacati ateecid alla la ateecaya inuu rasuulku u sameeyey waa kow labadaa mid ka dhig aw hayri daalika ama inuu u sameeyey arrintaa waxaan ahayn fain dalla hadduu ku tusiyo addaliilu daliil cala alikhtisaasi bihi xukumkaani inuu rasuulka gooni ku yahay yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alikhtisaasi xukumkaa ikhtisaas baanu daynaynaa waa gooni baan dhahayna wain lam yadulla hadduusan ku tusinna oo uusan wax xugumi daliilihii ku tusina laa yukhtasu bihi lagu gooni yeeli maayo sababtu maxay tahay lianna allaha tacaala yaquulu eebbaa wuxuu leeyahay laqad kaana waxaa ahaaday lakum idinka fii rasuuli illaahi uswatun ay qudwatun xasanatun dayshaa idinku dayda marka waan ku dayanaynaa gooni kumaaha waan dhahnaa rasuul fa yuxmalu marka kaas isagaa ficilkaa uu ku sameeyey rasuulku sal alla alay wasalam ma waajiba ma sunna ma iska bannaan waa intaa intuu gelinaya khilaafka fa waxaa lagu xambaari ficilka rasuulka cala alwujuubi waajib baa lagu xambaari waa inaan samayn oo suba taasaan qabsanaynaa ku dayda ayib cala alwujuub ayaan ku xamba cinda bacdi asxaabina ee asxaabu shaaficiya qaarkood sidaasay qabaan wa min asxaabina asxaabtayada waxaa ka mida buu yidhi sheekhu man qaala qof yidhi yuxmalu cala alnadbi sunnaa lagu xambaari ee waajibka ka daaya wa minhum waxaa ka mida man qaala qof yidhi yutawaqafu fiihi waa laga joogsan waxay yidhahdeen wax daliiloo hadda ee arrintan khasisay iyo mid midna ma hayno ama wax waajib ka dhig aan ka joogsan fa in kaana hadduu yahay ficilkii way kaanada ismigeeda in kaana alficlu hadduu yahay calaa hayri wajhi alqurbati waataaca haddii loo sameeyey wej qurbo iyo taaca hayrkeedoo umuusan dhicin shaygan hadda wax alla u dhowaansha'a kama muuqato istaag la istaagay iyo fadhi la fadhiistay iyo cunto la cunay cuntadu mararka qaarkood bay noqoni taacay nafteeda iyo hurdadu haddii niyadeedu wanaagsanaad calaa wajhi اlqurbati waالطaaca fayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa cala alibaaxati iska bannaanaanshaha baa lagu xambaari fii xaqihi rasuulka xaqiisa iyo wa xaqina isaga iyo annagaba istaaggaa u istaagay iyo cunto la cunay isagana waa wax iska bannaan innagana wax iska bannaan ayib aliqraaru kaasi ficil buu ahaa uu sameeyey rasuulku sal alla alay waslam ficil iyo iqraar qowlkii baa dambeeyaan nidhi soo maa aliqraaru iqraarkii waa wuxuu qirayo waaliqraaru qiriddii ama sugiddii ama ka'aamuskii dheh waaliqraaru ka'aamusid wa iqraaru saaxibi shareeca iqraaru saaxibi shareecati shareecada saaxiibkeeda waa rasuulka ee ka'aamus uu ka aamusay uu qiray cala alqowli qowl oo min axadin qof uu qiray huwa isaguba qowlu saaxibi shareeca iqraarka waxaa la yidhaahdaa wuxuu la mid yahay qowlu saaxibi shareeca shareecada saaxiibkeed hadalkiisii unbuu la mid yahay rasuulku wuxuu isagu sameeyey iyo wax intuu arkay isagoo la samayn uu ka aamusay waa isku mido waa suganya masle sugan wa iqraaruhu iqraarkii uu qiray ama uu ka aamusay cala alficli ficilna ka ficlihi weeyaan laba u kala qaada qowl iyo ficil haddii nin hadal uu yidhaahdo rasuulka majliskiisa goob la fadhiyo ayuu nin hadal yidhi rasuulku wuu ka aamusay ama wuu u qoslay ama saasoo kale arrintaa wuu qiray maxaa jira rasuulku kama aamuso sheekhada ilan sharci buu noqonayaa ayb ficil baa la sameeyey nin baa ficil sameeyey fal buu ku kacay rasuulku waa ka aamusay waa ficilihii oo kale lamid rasuulku sameey wa iqraaru culimada qaar way sii waxay leeyihiin awood ahaan isku mid ma wax ruuxu sameeyey iyo wuxuu ka aamusay way kala yaro tabareeryihiin laakiin macna ahaan waa isku mid xugum isku xugun baa ka dhan wa iqraaruhu cala alficli ka ficil ayib taana la garay wamaa ficila wixii lagu sameeyey fii waqtihi wakhtigiisa la sameeyey fii zamani xayaatihi fii hayri majlisihi laakiin majliskiisa kama dhicin rasuulku asxaabta waa kala diray ciidan buu meelu diray iyo qolobuu meelu diray qoladii meel jirtaybaa arrinii ka dhacday waa sidaa laakiin waa nool yahay fii xayaatihi wey wamaa fucila fii waqtihi xilligiisii wixii la sameeyey fii hayri majlisihi goobtiisana aan ka dhicin oo wa calima bihi uu ogaaday oo walam yunkiru uusan inkirin fa xukmuhu xukmu maa fucila fii majlisihi kaasna xukumkiisu wuxuu la mid yahay wixii booskiisa lagu sameeyey isku midun weeyaan ayb iqraar waxaan idhi suuradiisu waxaa weeye inuu ka aamuso rasuulku sal alla alay salam can inkaari qowlin aw ficlin bayna yadayh arrin hortiisa lagu sameeyey oo hadal ahayd ama ficil ahayd ama fii casrihi la sameeyey xilligiisii uu noolaa oo uu ogaaday ayaa ka aamusay kaasaa la yidhaha iqraar hadduu yahay qowla waa qowlkiisii oo kale hadduu ficil yahayna waa wuxuu isagu sameeyey oo kale maxaa jir rasuulku waa macsuum inuu ka aamuso shay khalad ah oo khata uu dadka ku fiirsadana suuragal ma ah waa sidaa cala alqowli iqraarkiisii sala allahu calayhi waaalih wasalam yacnii uu uu qiro oo qowl iyo maaragtay la sameeyey oo qof uu sameeyey uu ka aamuso sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo ficil markaa isaga alla sameeyey inuu ka aamuso ayib iyaduna waa masalada kale oo rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam fain kaana qowlan fahuwa ka qowli wain kaana ficlan fahuwa ka ficli liannahu sala allah alay slam macsuumun inuu qiro shay khata'a ah, waxa uu ka yahay rasuulku sal alla alay wasalam waa mihaalu aliqraari cala alficli maalkiisi uu qiray ficilkii iqraaruhu alxabasha yalcabuuna fi اlmasjidi min ajli الtaaliif cala اlislaam nimankii ku ciyaaraya masaajidka maalin ciida oo cayshana ay fiirsanaysay muddada dhan waa ficilay samaynayeen soo ma rasuulku waa qiray wuu u daayey waa halkaa marka maxaa laga gartay ciidaha wixii macquula in lagu ciyaari macsiya howlo kale aan wadan ayib marka iqraarkiisii cala alficli ka ficli iqraar uu ficil qara waa ka ficli wa iqraaruhu sala allahu alay wasalam waa midka hadda aan mihaalkiisa aan sheegayn wamaa ficila fii waqtihi fii hayri majlisihi wa calima bihi walam yunkiru uusan inkirina xukumkiisu waa xukmu maa ficila fii majlisihi ayib dalaalada calaa jawaazi dalika alficli aw alqowli wa mihaalu dalika qisatu mucaad radia allahu canhu bal u fiirso yani wax lagu sameeyey xilligii rasuulku joogaa la sameeyey goobtiisana kama dhicin laakiin wuu qiray mucaad intuu rasuulka la tukado sala allahu alay wasalam salaaddii cishaa'iga ayuu haddana ka tegi jiray markaasaa wuxuu qoladiisii tujin jiray soo sidaa ma ahayn ayib rasuulka waa loo sheegay rasuulku wuxuu un arrintii kale oo inuu ku dheereeyo dadka taasuu ku inkiree ama inuu tujiye kumuna inkire marka waa iqraar uu u ogolaaday wey uu qiray wey ayib wa iqraaru saaxibi shareecati shareecada saaxiibkeeda waa rasuulkee sala allahu calayhi waaalih wasalame ka aamus uu ka aamusay cala alqowli qowl uu qiray min axadin baa halkaa ku jira qof uu u qiray huwa isaguba kaasi ee iqraarkaasi waa qowlu saaxibi shareeca buu la mid yahay ama huwa qowlkaasi dhe wuxuu la mid yahay qowlu saaxibi shareecati shareecada saaxiibkeedu ah rasuulka hadaluu yidhi unbuu la mid yahay wa iqraaruhu iqraarkiisii rasuulka ka aamuskiisii cala alficli ficil la sameeye uu ka aamuso oo uuna radininna ka ficilihi kuu sameeyuu la mid wamaa ficila waxaa la sameeyey fii waqtihi rasuulka fii xayaatihi wey noloshiisa fii hayri majlisihi booskiisa ama meeshii uu fadhiyo u joogay meel aan ahaynna ka dhacay oo laakiin wa calima bihi uu ogaaday ama culima bihi la ogeysiiyey walam yunkirhu uusan inkirin fa xukmu xukumkiisu xukmu maa fucila fii majlisin buu lamid yahay wax goobtiisii lagu sameeyey unbuu la mid yahay shaygaas ayib annasakh nasakha waxaa la yidhaahdaa wa ama annasakhu fa macnaahu luqatan alizaala horta wey wuu iska sahlan yahay nasakh luqada ahaan waa izaala wax la zuuliyey oo meesha laga tirtiray nasakh waa la nasakhay oo wax meesha laga tirtiray yuqaalu waxaa la yidhahda nasakhat ashamsu adilla nasakhad waxay nasakhday oy zuulisay ashamsu qorraxdii adilla harki harkii geedka saad u harsanaysa qorraxun baa dhinaca kale ka soo wareegayso hal maray zuulinaysaa idaa asaalatu markay zuuliso wa qiila waxaa laidhi macnaahu waa annaqlu rarid oo waa la guuriyey min qowlihim buu ka mid yahay hadalkoodii ay dhaheen nasakhtu ninbaa wuxuu yidhi nasakhtu waxaan guuriyey maa filkitaab kitaabka wixii ku yeelay ay naqaltu waan naqliyey kitaabkan inaad rarto ood ka qorto wax alla waa ku ya dad baa qalin ku qora kitaabkiiu soo qaadanaya qalin iyo buug wax alla wixii ku yiilay waa dhammeeyey ayib marka taasaa la yidhaahdaa wa xadduhu isilaaxiis intaa luqa ahaan buu uga tegey amaa xadduhu xaddiisa haddii la yidha waa tacriifu lisilaaxi huwa isagu alkhitaabu waa hadab nasakh soo maa alkhitaabu waa hadab addaallu ku tusinaya calaa rafci alxukmi xukumkii hore in la kor yeelay ahaabiti ku sugnaa bilkhitaabi almutaqadim khitaabkan ka horreeyey xukum ku sugnaaday in la kor yeelay calaa wajhin wejna ee loo xaaladdaas calaa wejhin u sugnaaday dheh wej buu ku sugnaaday oo lowlaahu haddii lala yahay xukumkan dambe lakaana wuxuu noqon lahaa haabitan mid sugan maca taraakhiihi shardi maca taraakhiihi naasikhu waa inuu ka dambeeyo canhu can almansuukh si aad fahmahaan u fahamto ooda ugu wareerinba waxaa weeye aayad baa soo degtay xugun baa la samayn jiray xugunkii la samayn jiray aayad kala timid waa la nasakhay ayib marka macnaha si aad marka horeba u fahamto horta khitaabkii hore buu xukumkani ku sugnaaday alkhitaabu daalu calaa rafci اlxukmi haabit bilkhitaab almutaqadim aayaddii hore khitaab bay ahayd wayna horraysay xugun baa ku sugnaaday waxaa lagu kor koryeeloo lagu qaaday xugun dambe oo khitaabkan dambe oo aayadda ku jira ayaa saa meesha ka saaray haddii marka kan dambe uusan jiri lahayn wuu sugnaan lahaa kii hore laba shardi un baa la rabaa keliya naasikhu inuu dambeeyo mansuukhuna uu horeeyo waa sax wax sanad hore aayado intaasoo sana shaqaynayay baa mar dambe la soo dejinaya ayib aayad kale taasa meesha ka qaadaysa marka waa sida wa ama nasakh nasakhii alkhitaab marka la khitaabka naftiisu waa alkitaabu wasunna saa u faham khitaabkan hadda la sheegayo waa ilan khitaab waxaa la raha usuulu fiqi haddii maxaa loo jeedaa alkitaabu wasunna naasikhu marka waa kitaab iyo sunne ijmaaca iyo qiyaaska waxba laguma naso halkan way ka harayaan adiladii afarta ahaa qiyaas aayad intuu yimaado qiyaas baa lagu nasakhay la dhihi maayo ama ijmaac baa lagu nasakhay laodhan naasikhu marka xaqiiqada waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala wayuطlaqu cala nasi naasikh naska naftiisa naasikh waa la yidhahdaa ujeeddaduna waa allah subxaanahu wa tacaala ayib alizaala marka waa zuulin sida shamsadii ama qoraxdii harkii bay zuulisay ama kitaabka wixii ku yiilay baan yaan raray oo naskhiyo waan qoray waxaa weeye khitaab ku tusinaya calaa rafci alxukm calaa rafci marka la leeyahay ara alkhitaab walrafcu huwa naskh marka waa isku mid macnahood waa mutalaazimaani daa'ima naskha iyo rafciga waxa la idhaha isku midun bay noqonayaan waa la rafciyo waa la kor qaada xukumkii baa la qaaday muraad ujeeddada loola jeeda birafci اlxukmi waa takhyiiruh waa la bedelay min iijaab waajib baa laga bedelay ibaaxa loo bedelay ama ilaa taxriim baaba laga dhigay ama rafci lafdigii baa la kor yeelay macnihii baa meesha ku haraayay intaasoo dhan aayaadkan ku arki doonnaa in sha allah ayib calaa wej baa loo qaaday oo khitaabka hore rafci اlxukm alhaabiti biاlkhitaabi اlmutaqadim aayaddii hore xukumkaani wuu sugnaa laakiin aayaddan baa timid meeshay ka saartay waxaa la rabaa un waxaa weeye naasikhu inuu dambeeyo kan wax nasakhayaay waa inuu dambeeyo taariikh ahaan la ogyahay mansuukhuna uu horeeyo markaasaa la odhanayaa masaladii hore waa la nasakhay meesha waa laga saaray ayb wa ama anasakhu nasakha fa macnaahu macnihiisa luqatan waxaa la yidhaahdaa alisaalatu waxaa la yidhahda zuulin alisaala wixii waa la zuuliyey meesha waa laga saaray yuqaalu waxaa la yidhaha nasakhati ishamsu qoraxdii baa nasakhday addilla harki idaa asaalatu markay zuuliso meesha ka saarto wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye annaqlu waa rarid guurin min qowlihim baa laga keenay uu qofku yidhi nasakhtu waxaan guuriyey maa fi lkitaabi kitaabka waa la yidhahda hadda af soomaali ahaan inaga xataa kitaabka dhan wixii ku yila waan soo guuriyey waan soo raray waan qoray gacantaan kusoo qoray maa fii hada ama waan soo xifdiyey ay naqaltu wey waan naqliyey wa xaddu isilaaxiisu waxaa la yidhaha nasakh alkhitaabu waa hadal marka khitaabka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kitaabkii iyo sunnadii alkhitaabu waa nasna waad odhan karta ama waa hadal dheh addaallu ku tusinaaya calaa rafci alxukmi xukumkii hore in la koryeelay in la nasakhay ahaabita xukumkii ku sugnaa bilkhitaabi ku sugnaa khitaabkii ama aayaddii ama xadiiskii almutaqadimi horreeyey calaa wejhin xaaladna ugu sugnaa lowlaahu ay lowla alakhiir ka dambe hadduusan jiri lahayn lakaana wuxuu noqon lahaa haabitan mid sugan ayuu noqon lahaa maca taraakhiihi lala qabo naasikha wax nasakhayaay inuu dambeeyo canhu canilmansuukhina uu ka dambeeyo mansuukha uu ka dambeeyo marka halkaasa waxaan ka bilaabi doonaa aqsaamti nasakha mihaalada si aad u aragta intaasi waa ka tacriif hadda laba tacriifun buu inoo sheegay luqana waxa lagu yidhaahdo iyo sharciga waxa lagu yidhaahdo maxaa kuu dhiman marka aqsaamtii nasakha in la aayad aayad khasisi ee waxaan ujeedaa nasakhaysa iyo iyo maarata qaabkaa in lagu sii baro iyo aqsaamta gelaysa in sha allahu tacaala halkaas ayaan ku joojinaynaa wsala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wsaxbi